assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta ah wararka rediyo kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna waa arbaco shan iyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta ah waxaanu ku eegi doonaa saxbeel wararka ugu waaweyn ee arrimaha la xiriira amniga dalka oo howlgallo culus ay ka bilowdeen oo la xaqiijinayo iyadoona ay sii kordhayeen weerarada al-shabaab ay ka geysanayeen magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay tiro hubayaal ayaa shal lagu weeraray meel aan ka figan maxduuda filla soomaaliya sidoo kale waxaa ka horreeyay weerarkii maamulka gobolka banaadir ka dhacay ka oo khasaare kala duwan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa saxbeel barnaamijkeena qaybta noqon doona wararkii ugu dambeeyey Eh, safarka madaxweynaha soomaaliya ee xardheere qodobadaas iyo xubintii kalmaan ayaa barnaamijka ku dhegeysan doontaan mar kale kusoo dhawaada duliyo gaajiyo ودنكو كلا دار لبدا iyo diinta islaamku doonimo huda iyo diintaislamku dustus iyo been iyo diinta islaamku ayay doonayeen dumara midna waa midnanihii noloshuu noo dirteen garanay dandaraa wadankoo kala daa labadadandaraa wadankoo kala daa labada hagaag saxabayaal barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiyaad degeysanaysaan barnaamijka ayaan gudagelayna saxbaan qodobbo kala duwan horaa barnamijkaad kusoo maqasheen ayaa noo socda waxaan ku bilaabeynaa xaaladda magaalada muqdisho oo markaan ay bilaabeen howlgallada amniga caasimadda lagu xaqiijinayo inkastoo weerar ay dhaceen labadii maalin ee soo dhaafay shalay oo madaxtooyada meel aan ka fogeen lagu weeraray tiro hoobiyaalah kuwa oo sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho waa markaasi dhaawacyo dadka inta badan aan la hadlinaya xaqijeen sidoo kale waxaa ka horreeyay weerarkii maamulka gobolka banaadir xubno ka tirsan al-shabaab ee gudaha u galeen halkaasina dagaal tooso ciidamada dowladda iyo shabaabkii weerarka soo qaada ku dhexmaray dhimashihii dhaawacyaana weeraradaasi ka dhashay daba dhinacyada dowladda federaalka hay-adaha ammaanka waxaay sheegeen in amniga caasimadda markaas uu yahay mid muhiim ah shacabka islamarkaana la xaqiijin doono haddaba xalay meelo kamida ah degmooyinka gobolka banaadir waxaa laga bilaabay howlgalladaasi ammaanka lagu sugayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaasha oo horgacaya howlgalka ayaa sheegay in ay sida u dhaqsyaha badan ay u xaqiijinayaan amniga ilaa ay guud ahaanba dalka laga sifaanaya al-shabaab bismillahi raxmaan raxiim caawa waxaan howlgal iskaashi degmooyinka bartamaha qeybta bartamaha aan ka sameynay degmada xamarweyne howlgalkan waa howlgal looga jawaabaayo amarkii madaxweynaha iyo duqa magaalada ee ahaa in layska soo saaro garanwaaga waxaan sameynay baaritaan waxaan sameynay howlgal howlgalkaasoo loogu magac daray qof iyo guri howlgalkan wuxuu ka socon doonaa guud ahaan gobolka banaadir si gaara ah hadda wuxuu ugu socdaa qaybta bartamaha shanta degmo xamrweyne warta nabadda shangaani cabdicasiis iyo boondheere howlgalkan waxaa iska kaashanaayo shanta guddoomiye degmo shanta taliya nabad sugid shanta taliya qaybeed shanta taliya ee boliis sori labada taliya qayb iyo maamulka gobolka banaadir iyo taliska guud ee gobolka banaadir waxaa la rabaa in la soo saaro dadka ku dhex dhuumaaleysamaya ama cadowga ku dhex dhuumaaleysanayo bulshadan ee raba inay qalqalgeliyaan amniga dalkan marna lagama yeelaayo waddankan waa dagaal u aaday dagaalkaasaana ku jirnaa cadowgana dagaal kula jirnaa waddankan annagaa iska leh mustaqbalkeennana waaye waddan kalean leenahay ma jiro soomaaliyaan leenahay soomaaliyaana naga rabto inaan xuraysano dhallinyaro waxaa idiin sheegaa dhammaan bulshada reer xamrweyne iyo guud ahaan qaybta bartamaha iyo guud ahaan soomaali waxaan rabaa inaan u sheego inay iska soo saaraan garanwaaga shacabku waa kacay madaxdii waa kacday ciidanku waa kacay waxaan diyaar u nahay inaan iska dulqaadno cadowga haddii laba wiiloo dhallinyaro ah ee maantao dhan intay bistoollo soo qaataan walaalkaa hortaada ku dilaayo walaashaa hortaada ku dilaayo caawa bamba kugu soo tuuraayo habeen dambe qarax kuu dhigaayo waxa dhimanaayo ogow walaashaa ha ku jirto walaalkaa ha ku jiro aabbaha ha ku jiro hooyadaa ha ku jirto soomaali qoys aysan qof ka dilin shabaab ma jiro qoys aysan xanuunka dareensiin ma jiro meeshaan murtud ma joogo gaalna ma joogo dad islaamahaa joogo dhammaanteena islaamaa nahay waxa loo socdana waa dhiiggeena diinteenaana na farayso nafteena iyo dhiiggeena inaan difaacan karno waxna u dili karno dadka nafteena iyo maalkeenna u socdo ee maalin kasta goobaha ganacsiga qarxinaayo ee baadda ka qaadanaayo ee masaakiintii qarxinaayo maanta hooyihii lasoo tuuray cunug yaroo shanjira ku dhintay muxuu haleeyey oo ku dhaawacmay raalli noqda cunug yaroo shanjira ayaa ku dhaawacmo gacmihii lugihii burbureen muxuu haleeyey cunuggaas ma cadowg iyo wuxuu kala yaqaanaa iyo iyo saaxiib ma gaali islaamuu kala yaqaanaa maba gaarin horta gaali islaam maamay masaakiine oo u shaqaysanaysay ilmaheeda oo gadaysay sambuuska iyo jalaatada ilmaha iskuulka ka soo baxo ee ka hesho kunkunka shilin si ay owlaaddeeda quud uga hesho gadaysa ayaa ku dhaawacantay maamadaas maxay halaysa ma dawladay u shaqaysaa ma shabaabay u shaqaysaa may shacab waa masaakiin waaye dulmiga ay shabaabna la maagan yihiin ma ka yeelayno waddankan waddankeena waay waa ku celinaa waana xuraysanaynaa cidna looguma baqaayo garanwaagana waa iska soo dhex saaraynaa bulshada qaybta bartamahane waxaan faraynaa inay garanwaaga iska soo saaraan ninka ku dhawaateenaa iska soo saar hadduu walaalkaa yahay soo sheeg keen dhaqan celinaa loo samaynaa ha soo dhiibo goobo loogu talagalaa jiro waa la geynaa laakiin cidna lagama yeelaayo inay amniga qalqalgeliso caawa howlgalkii aan samayna waxaa sidoo kale ka mid ahaa maandooriyaha la dagaalanka maandooriyaha waxaan la dagaalamaynay maandooriyihii waxaan ku soo qoqobanay xashiish waxaan soo qabanay calaq oo macmilka qamriga macmilka ee loo yaqaano calaqa qamrigaas iyo xashiishkaas waxaa lagu dhibaataynaa ummadda masaakiinta wiilasha dhallinyarada ah ee yaryarkaa lagu dhibaataynaa oo mustaqbalkooda lagu dhimnaa oo mustaq fiyuujarkooda ayatiinkooda dambe oo loogu dhigaa lagu baabiina waa waxaa la rabay in dalkan lagu baabi'iyo cidna kama qaadanayno barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiya ayaad degeysanaysaan saaxiib markan haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu ku wajahan yahay maalmahaas oo aadan degmada xardheere ee gobolka mudug halkaas oo diyaargarow aada weyna laga dareemayo amnigii magaalada ayaana si weyn loo adkeeyay ciidamada qeybood kala duwan ayaana sugaya ammaanka si markaasi aysan u dhicin fallidii la xiriira hardheer waxaa in muddo ahba gacan tukaya ama maamulaya al-shabaab halkaas oo eh, dhowaan laga saaray ciidamada dowladda kuwa deegaanka ayaana ku sugan oo xaqiijinay sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa isna halkaasi ku sugan sidoo markaasi uu usoo dhaweyn lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la filayo in halkaas uu gaaro weli barnamijkaad degeysanaysaan saxbaan qodobo kala duwan ayaa inoo socdaa hase yeeshee wanaag saxibyaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan ah, waxaan eegeynaa markaan haddaba iyadoo ay jiraan howlgallada amniga lagu xaqiijinaya magaalada muqdisho iyo warradii ee dhacay waxaa la isweydiinayaa sidee amniga magaalada muqdisho imika loo sugi karaa maadaama warar kala duwan ay dhaceen abdiquurada dhanka ammaanka ayaanu arrimahaas wax ka weydiinay cabdiraxmaan marcade oo kamid ah falanqayaasha arrimaha siyaasadda ee dhanka ammaanka ayaa weydiinay bal wixii ka dhacay gobolka banaadir iyo weerarada sida markaas ciidamada ay ugu hortegi karaan soo dhawow waa eh, amniga iyo xaaladiisa waa iska liidataa maalmahan sida noo muuqato eh, darad ay ahayd markii oo eh, gobolka banaadir la galay haddana shalay waad arkaysay oo hoogiyaal inay ku dhacayeen erida madaxtooyada iyo ku dhow nawaaxigeeda iyo degmooyinka ku hareereysan sida xamarweyne iyo muxuu ahaa degmada warta nabadda marka waxaan isleeyahay amniga maalmahan sare kuma jiro waan gartay maxay tahay marka arrintaas maxaa ugu wacnaa isleeyahay anigu kolley dhowr qodob aan islahay waa keenaysaa maamulka dowladda soomaaliya xukuumaddiisa horta oo aad aada moodo in ay maaragtay hurdo dheer ku jirto oo aysan la soconin waddanka iyo wax ka jiro aysan la soconin oo maaragtay aysan jirin xukuumaddii shaqo muuqato oo looga oo maaragtay shaqooyinkeedii looga fadhiyey qodobka labaad ciidamada amniga gobolka banaadir oo iyaga laftikooda habac badan ku jiro oo aan waxbada la soconin waa qodobka saddexaad ee ciidamada sirka oo inay wax badan soo ogaadaan ay ogaadaan xuraantoodii ayaa iyagana meesha ku maqan marka waxaan isleeyahay qodobadaas iyo qodobo kale oo laisku daray ayaa maaragtay ayaa jira waaya waxaan la socnaa in dalka dagaal uu ku jiro oo al-shabaab meelo badan oo hadda gobolada dalka kamid ah laga qabsaday eh, waxaa laisweydiinayaa isweydiinayaa shabaabkii gobolada dalka kasoo baxay ayaa muqdisho soo gala ayaa la leeyahay marka eh, weerarada shakhsiyaadkaas ayaa geysanaya marka kuwa halkaa kasoo baxay furimaha ee muqdisho soo galay sidee bay ciidamada ugu hortegi karaan waa runtay eh, barnaamijkaas waa dhici karta wayna dhiceysaa sababto xarba khudca laihahdaa dagaalku waa waa khiyaano marka haddii dhinac lagaa eh, guulaysa dhinac kale odaad ku guulaysan karta ayaa jirta dhinacaas ku guureysanaysaa waa ciidamada dawladda waxaa laga rabaa in barnaamijkaas waxaa kale oo ka hortegi karo ciidamada xoolaanta ama ciidamada sirta ayaa ka hortegi karo talo kaleo ka hortegi karta dadka xayaada dad kale la diraya waa dad soomaaliyeed iyagoo eh, shacab ay magaalada soo galayna bay doonaan eh, hubka xamar ay ka helayaan marka wayna fulinaya marka ani waxaan isleeyahay ciidankii dawladda qeybtiisa siraha ayaa ziro ah oo wax magac u ah marka magac u ayaa dhibaato ah magaa magaa aada mahadsan tahay waqtiga barnaamijka ayaa ah gebageba oo kusii dhow waan kaaga mahad sida aad barnaamijka ah nagala qeyb qaatay iyo sida aad ah u falanqeysay xaaladda amniga gaar ahaan caasimadda magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey weeraro kala duwan ay ka dhacayeen weli barnaamijkaad degeysanaysaan wanaag saaxiibyaal haatanna kusoo dhowaada xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay shirki culimmadaa socdee waxaan dhihi lahay culimmada cilmiga barataye ee caadil idin dhowriye kuwa diinta ceebaynaya iyo caabuqaa kacaye adinkoon cabseen waa inaad xaqa caddaydaane war abwaanguuraba wuxuu yidhi dadka culimmadooda ka difaacda cadowgo balaayada ka celiyo cilmi wax ugu sheego caadil magantii geliyo caasinimo ka dhowre haddiise caajis haleelo amaba ay cabsoodaan sawcaama dhagaweyn daalimiin cabbaysani cidlo kama helayso been la soo cabsiiyiyo cashar kale u dhigi mee waa caynka maantee sawcarun la daajiyo dhiigga caalim diineed cibaadada ma moodaan casiis loogu dhowaado kuwa samaxadiidiyo inuu saxalku naga baxo shiikh soomaaliyow du'e war kalamaanay waxaa la yidhi riyo iyo sameeno subax carafo joogo dhiiggu uu susumayo saaka waad badbaaddee saa dambana maxay noqon warwar seexan waayo dhagasooliyaan nahay qaadiruuna samabaxoaryaadaha waxaa kaloo la yidhi sidaan waa naqaanaa sidaanna waanu garannaa hadday gacantu saan tahay sirbay cirib ku leedahay abdul anin weliba dheegi jiray saliid adoy subug lugu dari miyaa leeygu siraa wargooyin sheekh suuli wuxuu yidhi shirka culimmada wax badan baa lagu sixi karaa waxaana rajaynaynaa inay ku midoobaan oo khilaafki iyo tafaraaruqi ka dhex baxo ummaddana ay xaqa u sheegaan dagaalka khawaarijtana ay ka qayb galaan war sheekh bashiir axmed salaadna wuxuu yidhi shirkan wuxuu calaamad u yahay in laysla helay hanuunkii kitaabkii culimadii iyo awooddii dawladda anina weliba erfaday sagaaro biya waraabas imu waraabas ayliska hayne ulmaalaay warasatul ambiyaa'a atiine dadkun haljaheeyoy aryamadeeyo waa ogaa sheekh roobow inuu yahay wasiirka awqaafta iyo arimaha diinte ma sidaasow culummadi ka hor yidhi war sheekh xasan maxamed ibraahim waxuu yidhi al-shabaab waxay ka shaqaynayaan waa arrin ajnabi soo diyaariyey xogtooda rasmigaana in la helaayo waa lagama maarmaan war shirka culimmada ka hadashay waa badan tahay xasan jaamici wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya waa islaami sababta oo ah wixii ka soo horjeeda diinta islaamka waa la xaaraantinimeeyey wuxuuna yidhi dastuurro badan oo dunida islaamka loogaga dhaqmuu ka fiican yahay marka ciddii rabta inay dhiigga soomaaliya ku bannaysato diin uma socotee dan kalay leedahay aryaa waxaa kaleo hore loo yidhi ninka jihaadka naga doonaya yurub ka soo duulay dana uu leeyahay ma asagaa gaalow dila waayey war nin diin sheeganaya oo ilaahay ku been abuurtay oo waxaan alla u bannayn bannaystay miya awal laga sugaa inuu dastuurka run sheego war shirka culimada runtaa la isu sheegaya sheekh axmed cabdisamed wuxuu yidhi haddii aan culimmadan nahay habka habkaanu shaqaynayno waa hab ay nimankan khawaariijta ah weligood ku sii jiri karaan sidaas daraaddeed aan midnimadeena ilaalinno si aan khawaariij uga guulaysanno wareedhaaya culimmadu hore ay u caddeeyeen dagaalka nimankan lagula jiraaho inuu xaq yahay maxaa kaloo laga doonayaa beeka eminoga adanga lakufade wargooyin waayadii gumaystaha lala dagaalayey culimmaa dagaalka hogaaminaysay marka culimmadana waxaana maanta sidii oo kale laga rabaa war idinkoon isdahlin shirka culimmada maanta waxaa diradda lagu saarayaa la yidhi qodobo culus waxayna kale yihiin al-shabaab waa kuma in la qeexo maxay tahay sharciyadda dagaalka khawaariijta lagula jiro muxuu yahay dagaalka ay al-shabaab ku jiraan qaabka iyo hanaanka loola dagaalamaya khawaariijta soo afjaridda asbaabaha ay al-shabaab ku taagan yihiin iyo sidoo kale maxaa waaye aragnimo ah oo laga baran karaa dawladaha la dagaalamay kooxaha al-shabaab lamid mid ah warwariyaan la yaabay warkiisa xalay wuxuu sheekh mustafa mustafa weydiiyey shabaab horta culimada dhashay soo maaha shiikhina wuxuu ku jawaabay war annaga hana nabin habartood baa dhalay war hadda ka hor abwaan axmed deere waxaan ka maqli jiray maamadii dhashaa joogtay iyo dhoorrihii qabay war kalamaanay warba laas laascanood waxaa isugu tegay garaadadii oo dhan meel kastana waxaa la suray calanka soomaaliya waxayna yidhaahdeen annagu somalilan kama mid yihine waxaan ka mid nahay soomaali weyn midnimada waa muqadas may dhaheen wargooyin reer laascanood gooni isutaagga muqadaska miyayna qayb ka ahayn war muqadas kasin sheegaysaan aqiidima ee eh? eh. lamba tabar gobod isku behe war buntlandba waa tii tiri gooniyaan isu maamuleennaahe eh. somalilanna waa tii mar hore caddaysatay labada gooni isu taakay ku biirayaan war waa iska dhexjoogayaan war warkayga dhexgelina sool iyo sana warkama haysiine maanta garaaskii garaadada waxaa lagu soo dhoweeyey tukarraq war aawa ciidankii somalilan oo tukarraq waa qabsadeen la dhihi jiray war rasaanadu waxay leeyihiin maamulkeena gacanteenu ku jiraya cid dambana u dhiiban mayno ssna cidna ma hoos tagto war madaxda somalilan waxay dhaheen xuduuddii ingiriiska laguma xadgudbi karo gooni usitaaggii lagu heshiiyeyna in la ilaaliyaa waa muqadas aaga wargooyin midnimadii lixdankii lagu heshiiyey ayadu in la ilaaliya muqadas maahan miya war bilaashad aga u leedahay reer somalilan waxay ku heeseen dawladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeennu hadduu tashaday maxaa daba socdaaryaadaha anigu cidna ma dhaba socdo anaa taydu u haysataa hubiyaha la soo huufa xertaan inta laga haga hubiyaha la soo huufa xertaan inta laga haga debaa hoos ka nool weli waase lagu daba jiraa wargooyin waa lagu daba jiraa taasi naguma cusbee dheemish buu aha odhan doonaan war waan cambaaraynaynaa warcambaari cadow kaama celisee cudud kalama haysaa war kalemaanay waxaa la yidhi dhuumashiya ay dhagar shabaab dhiig ku qubayeene dhiifooniyaa laga rabaa ciidan dhaar maraye isudhigasho weeyaan wixii loogu dhiirrado war adigu shabaab ma nabaysa mise caddayna u haysaa inay soo rideen ooyaan shabaab aynoo hoobiyaal soo ridayey wargoyin anugu markaan arkay sargaal garbuhu u guduudan yihiin oo yidhi anaa hoobiyayaasha shabaab ka iibiyey qaraxyadana soo gudbin jiray ayaan quustay ma laga yaabaa inuu sargaal kale maanta hoobiyaasha soo riday war meegabeese alisi war haddii la yaqaan maal la soo qabto hooskadey war ninkay shabaab lacag siiyaanoo u shaqeeya ah. iyo kii shabaab lacag siiya ah. iyo shabaab waa isku wada midaxay isdhaamaan war shaki male inay loo shabaab wada shaqeeyaan meeqaa lagu lahay war balaya waa isku wada midaxda wa guuraynaya ha layska qabto aryaadhaha samidee cabdullahna waxa uu yidhi ah ow dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine war cabdulla wallaha kaa cafiye hoobiyaasha duhur cadaa la soo riday xarunta gobolka banaadirna duhur cadaa la weeraray marka dheelmad warkiisa iska daaya dharaartiyaa lees war soomaali haddee war maqlayso madaxweynuhuba duhur caduu la hadlay wargeega duhur eedmadii hoobiyaalka dhahridaayi gudiga arrimaha gudaha iyo mudnaga iyo taliyaha nabad sugidda mahad salaad xarunta baarlamaanka dhaha fidhiyengaleri marka waaba layaabana mayn gobadu waayen wargoyin duhurcad inta hoomiyo muqdisho laga soo ridayo amniga ay ka hadlayaanu muxuu yahay war hadda kahor xildhibaan sanyaroo shabaab sida loola dagaalamo yaqaano wuxuu yidhi degmooyinka muqdisho qaar ka mid uu hal saldhig ma anfacayo sababtoo ah aaday u waaweyn yihiin marka degmo walba waa in afar saldhig loo yeela ahuu yidhi wixii ka dhacana lagula xisaabtamo guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga marka dembiyada dhacaya haddaan cid loo helin rasuulkii xilkiisa guda waayana aan tilaabo laga qaadin joogsa waa sii soconayaan war xamar xaafadda ugu xagaysa guri laamiyeerigu kaa bolol ay ka beddela haddaad maagto koox degmada ka socoto ku ag taagan baad arkaysaa oo qarashkii dhismaha keenku dhahaysa laakiin haddaad dameer hoobiye ku soo rarato maamada derisku xataa kuma arkayso heetaas dooro kiiw isku gurto rifaawka kulijeed ma ahahe war kalemaanay warbahaysiine muqdisho shir caalamiya ayaa ka dhacaya madaxda bariga afrikaana isugu imaanaysa haysa waxaana laga wada hadlayaa soomaaliya sidii ay ugu biiri lahayd iskaashiga bariga afrika ganacsadaha ugu horeeya ee ka faa'iidaya ayaan ahay anigu wareedha war ma hayside somalilan waxaa ka dhacaya dhowlatus caalami ah waxaana isugu tegaya waddamo maraykanku hogaaminayo wareedha adigaan war hayne shabaab waa laga qabsaday caad iyo camaara ceelbuurba loo dhaafay warbu'aana dagaal kama dhicin wareedhahaya warka waad iga dhex gasheene madaxweynuhu xardheer oo tegayaa baa la yidhi oo maqishkaas sii bixine idaa haddama la soo xidho diyaara buuba taasoo diyaar garowsanta dawladda raarsham ay goradaa waa dheegijari war madayo waad khaldan tahay haddaad rabto madaxweynuhu inuu saaka u tago marka hore horey wargooyin jambaamaan mar dhow qabanaynaayo madaxweynuhu dig ka dhahya war wasiirka gaashaandhig iyo madaxweynaha galmudug tigtogay ka soo galeen waxayna qaadeen maantoo kalena madaxa na furan war leegdamaynka boobu aydigaraabadeenna maalintii xarar dheere ay maanta tahay waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka radio kulmiye guud ahaan ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysanta ku kulmi doona sidaas nabadgelyo